الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله إبدال الwaaw waawdii oo la bedelo kelimada asalkeeda waawdu kuma jirine meel kalaa laga soo bedelaa tubdal lwaaw waawdii waa la bedelaa min alأlf aliftaa laga bedelaa fii naxwi duwayrib xaalay aliftaasi nawi fii naxwi duwayrib xaal ay ku sugnaatay tubdal waaw waa la bedelaa min alif baa laga bedelaa fii naxwi duwayrib baana looga bedelaa duwayrib wixii la mid ah iyo dawaarib wixii la mid ah waawdu waxay bedel ka noqotaa alif daariba alifta ku jirta oo zaa'idada ah markii la rabo in la tagsiiriyo waxaa loo bedelaa waaw markaasaa waxaa leeyahay dawaarib dawaarib markii la rabo in la tagsiiriyo tagsiirka waxay yidhaahdeen ibdaalkaasi wuxuu ku xambaaran yahay taskiirka labadooda waxaa asal ku ah taskiirka haddii aad rabto daarib inaad taskiirido daadkiisa uma god maayo soo godmi maayo hadduu godmo aliftii markaas maxay isu bedelee waa waawsoo isu bedeli maydo yow taskiirkana haaliay noqonee xarafka saddexaaday noqonee markaasa waxaa leedahay buwayrib waawdan marka bedelka ay alifta ka tahay markii taskiirka la jooga waa qiyaas ilaan waxaan soo sheegnay aliftu waxay sugnaataa keliya haddii fatxay ka horeydo kasra hadday ka hormarto yaa loo bedelaa dama hadday ka hormarto waawaa loo bedelaa soo ma ahayn laakiin waxay yidhaahdeen bedelitaanka aliftan loo bedelaa waaw loo bedelaa taksiirka waa xamlan cala taskiir taskiirkaa lagu xambaaray taskiirku marka asaga waa qiyaas laakiin kan waa xamlan ala cala taskiir waaye wadawaarib iyo dawaaribta wa min alyaa-yaadana waa laga beddelaa idaa sakanat hadday reeban tahay wandama maa qablahaa waxa ka horeeyana uu godan yahay waawdii waxay beddel ka noqotaa ya haddii ya-daasi ay reeban tahay daman ay ka horeyso hayra mudqamatin ya-daasoo ya kale aan ku idqaamnayn wadalika naxwu muusir wa oo kale waay muusir nin hanti haysta wa muuqin nin iskuba ninka markuu wax hubo oo yaqiinta uu joogaa waxaa la yidhahdaa muuqin wa asluhumaa asalkoodana muysirun wa muyqinun waaye liannahumaa min alyusri waalyaqiini maxaa yaele asalkooda yusri yaqiin baa laga keenay faa-ulkelimuhu marka waa ya siintuna waa cayntii ra-duna waa laamulkelimihii yaqiin marka la joogana ya-du waa faa qaaftuna waa caynulkelimihi nuuntana waa laamulkelimihi ya-da marka yaqiin ku jirta ahi waa zaa'ida soo maaha ilaan saddex asal haday la saaxiibto iyo fasaacidan waa in la xukmiyo ziyaadadeeda idan yaqiin wasankeedu waa faciil waaye sidoo kale ya-da ishtiqaaqan waa lagu ogaada inay zaa'id tahay oo ay qana wuu yaqiiniyey marka alaadiyaadu hadda kuma jirto asalkoodiia marka sidaas ahaay laakiin muuqin iyo muusir mid kastoo ka mida waxaa laga keenay ay qana iyo aysara rubaaci baa laga keenay ay qana iyo aysara baa laga keenay isimka mafcuul marka wuxuu ku imaanaa muysir iyo muyqin buu ku imaanaa sida akramaba uu ugu imaanaa mukrim uu ugu imaanaa markii muysir ay noqoto ya-dii waa reeban tahay dammana way ka horeydaa waa uu beddel markaas muusik muyqinna waa lamid mid ya-dii waa reeban tahay damana way ka horeydaa waa uu beddel markaas ilaan damada iyo waawdu waa isleeyihiin laakiin ya-dan saakinada iyo damadu isma laha marka si ay isu waafaqaan baa muuqin iyo muusiq looga dhigay wuxuu yidhi laakiin waa inay kayra mudqama waa inay hadyadu aynaysan ya kale ku shidnayn haddii ya-du ya kale ay ku shidan tahay daman ay ka horeydo midda horeo saakinada ah loo bedeli maayo waaw maxaa ka mid ah caa'il markii oo faqiirka ah isagoo mufradkiisa de qur-aanka oo ku jira o wajadaka caa'ilan faaqnaa waa walfaqiir caa'il markii la jamcinaa cuyal baa lagu tas lagu jamciya waana noo imaan doonaa cuyal yaadaas hadda way shidan tahay yaada shidanna haddii labay ka koobantay midda horena waa saakina midda dambena waa mutaxarik ah damana way ka horaydaa hadda la dhihi maayo midda saakinada oo damadu ay ka horaydo waawaha loo bedelo la dhihi maayo liannahaa taxasanat biukhtiha walaasheeday ay ku xoogowday fataquulu waxaa leedahay fi taxqiiri markaa tasqiirine waxaa leedahay muyaysir wa muyayqiin saasaa dhehe muyaysir wa muyayqiin sidaasaa leedahay asalkeediia u celine sababtu marka waxay tahay damadii hadda way ka horeydaa laakiin damada ka horeyda keligeed shardi ma ahayn ee waxaa kaloo shardi ahaa ee sukuun markii la taskiirinaha de xarafka labaad waa inuu mutaxarik noqdo saa daraaddeed way xarakooda sukuunkiisa oo meesha kama bixin saa daraaddeed asalkeeda iska joogaya markaas waaw loo rogi maayo yaw taskiirkana waa aalit marka muyaysir muyayqin watubdal waa la bedelaa waawdii min alhamzati amza laga bedelaa waa xarafkii saddexaad soo ma markii hore waxay bedel ka noqotay alif markii labaadna ya haddana waxay bedel ka tahay amso idaa sakanad hamsadii hadday reebanto wandama maa qablaha waxa ka horeeyana uu gudmo cinda atakfiifi wاlbadel marka la takfiifinayo marka la bedelaa min dalika waxaa ka mida qowlka hadalkaaga fii takfiifi juna juna markaa takfiifine baa waxaa leedahay juna saasaa dhehe marka juna waa sallada catarka lagu iibiyo ama dambiisha catarka lagu iibiyaa juna la dhahaa juna hamzadan waa saakina damana waa ka horeyda markaa takfiifine maxaa samaynee waa uu bedel hamzada duuna wa fii takfiifi mu'min mu'min markaa takfiifineena muumin saasaa leedahay muumin saasaa dhehee ayib takfiifkan waajib miya mase waa jaa-is jaa-is waay ilaan laba hamso ma aysan kulmin wuxuu ka tegay marka bedelkii wandama maa qablaha cinda takfiifi kuwan uu sheegay waa takfiifulhamsihi walbedel laakiin bedelku ka tegay bedelku wuxuu la jeedaa hamzada oo saakinada ah oo ay waajib tahay in loo rogo waaw waa markii dambe ay ka hormartee laakiin muusan sheegin muusan miihaalinin waxaa ku miihaalidaa uutiya oo kale iyo uira ku miisaali utiya asalkeedii utiya soo ahayn laba hamdu sooma kulmin midda dambe waa saakina midda dambena waa madmuuma middaa hore xarakada ay wadato oo damadaa xaraf u mujaanisa oo waaw ah tan dambe u rog utiya dheh kaas marka waa laazim asaga laba hamsa hadday kulmaan oo midda dambe saakino ay tahay midda dambena midda horena madmuumo ay tahay tan dambe in waaw loo rogaahi waa waajib waay ibdaalulhamdati hamdadii bedelitaankeeda marka saddexdaas meelood buu noo sheegay marna alif marna ya marna hamzo ubdilat ilhamzatu hamzadii waa la bedelay min min min alalifi aliftii laga baa laga bedelay litaniifi taniif dartiis fii nacwi xamraa wa saxraa wa asdiqaa'a oo kale wa cusharaa'a oo kale xamraa'a kelimadaas aakhirkeeda waxaa yaala hamzo iyo alif soo ma aha alifta hore waa alifun ziidat lilmaddi oo alif loo ziyaadiyey mad dartiis hamzadan oo alifta ka dambaydana ayaduna waxay ka soo gadoontay alif oo zaa'ido ah sababta loo ziyaadiyen ay tahay lita'niifi xamraha marka ta'niifka waa ku jiraa ta'niifka ku jiraahi laakiin alif ma ahane waa hamjo asalkeedii laakiin alif bay ahayd alifutaniidka ku jirta mamduudaha soo lama dhaho alifutaaniidka meesha taalaahi waa hamjadaas kelimada aakhirkeeda marka waxaa ku kulmay laba alif baa ku kulmay tusaale ahaan markii aysan mad uusan ku jirin xublaa oo kale oo maqsuuro ay tahay alifutaniidka markay maqsuuro ay tahay xublaa haddii aada damacdo inaad maddo soo maaha in alif ka hormarido ilaan haddii kale mamduudo kuu noqon maydee xublaa waa inaad tidhaahdo alifutaaniidkii marka xublaa ku jiray aakhirkiisa alif oo loo ziyaadinaa liajli lmaddi ka hormari markaa ka hormarido kelimada aakhirkeeda laba alif baa ku kulmaa labada alif haddii aan mid xadafno tan hore horta haddaan xadafno sababtii aan usoo ziyaadinay oo madka aha meesha waa ka baxaa marka xublaa maqsuuranimay joogay sababtii marka loo soo ziyaadiyey qaradkii loo soo ziyaadiyey baa meesha ku burburaa marka lama xadfi karo midda dambena lama xadfi karo waa alifu taaniioo haddee macnay meesha ku joogtaa taaniifkiinana meesha ku burburaa labadooda midna lama xadfi karo haddii labadooda midna aan la xadfi karin waxay yidhaahdeen waa in mid ka mid ah hamso loo rogo ilaan meesha ugu dhowow loo loo rogi karaahi waa hamso tan hore haddii la yidhaahdo hamsaha loo rogo sababtii meesha loo keenay oo madka ahayd baa meesha ku burburay haddii hamso loo rogo soo saas ma aha ilaan mad ma noqon karto haddii hamse meesha ay timaado waxa ay ka suuragalka tahay marka in hamse loo rogo waxay noqotay alifu ta'niidka midii loo ziyaadiyey oo midda labaad ahayd baa waxa la yidhaha hamsaha loo rogo markaase waxay noqotay xamraa-u xublaa-u haddiiba lamida tusaale ahaana ka wadaa mafhuumaha وصحrا وأصدقا وcشhرا فالأمزة في ذلika ونحوi bdl waxay bdل ka tahay min ألف التأنiiثi kalatيi aliftaasoo fii xublaa ku jirta alifta xublaa ku jirto taaniid ma aha ayadana sidoo kale midii alifu taaniidka ahayd oo xamraa ku jirtay baa hamzo loo markaasa xamraa u la yidhi iyo waa sakraa midda sakraa ku jirta waa muanasu sakraan wubdilat ilhamzatu ayaddan waa la bedelay min alwaawi waawda idan damad hadday godanto daman laaziman dam oo laazim ah god oo laazim ah waa xarafkii labaad hamzadu waxaa kale oo ay bedel ka noqotaa waawda laakiin waawdaas waa inay godan tahay god godka saarana waa inuusan ahayn god kayru laazim wadalika wadaalika naxwu qowlika waa adoo yidhaahda fii wujuuhin waawdeeda sooma godna wujuuhun baa leedahay wujuuhun meeshii waawa akri leed hamse akri laakiin ma aha ibdaal laasima ma aha ibdaal jaa-is haddaad doontona wujuuhun baa leedahay haddaad doontona wujuuhun baa leedahay sa daraaddeed qur-aanka waxay ku jirta ayadoo wawdeedii loo dahay soo ma aha wujuuhun yowma naadira ilaa rabbiha naadira wa fii wucida waxaa leedahay waawdeeda way godantae wucida saasaa leedahay wa ahwubin oo jamcu thawbin ah waxaa leedahay ahubun baa leedahay marayaalo wa fii suuqin suqun meeshuu ku leeyahay suuq marka waa qalad sababta ay qalad ku tahana waxaa rabaa waawdu inay godan taha la rabaa suuq waawdeeduna way reeban tahay miaalka marka saxda ah waa in la yidhaahdo wa fii aswuqin oo suuq jamciis ah aswuq waawdeedu sooma godna markii aad rabto inaad takfiifida waxaa leedahay asqin naasaa leedahay asq hamda akrine aswuq sooma ahayn markii hore hamse u bedel asq dhe markaas wa fii aswuqin waxaa leedahay asququn baa leedahay qaala araajis raajiskii wuxuu yidhi likulli dahrin zaman kasta qad labistu waan labistay asubaa hamsuu akriyey qad labistu waxaa dhaba inaan xirtay likulli dahrin zaman kasta waxaan u xirtay buu idhaahday af-ubaa marayaalo oo u munaasibahaan u xirtay buu idhaahday zamanka barwaaqadu ay jirtana maradiisaan xirtaa marka abaartu ay jirtana maradeedaan xirtaa markii faqriga uu jirana faqriga maradiisaan xirtaa markii hantidu ay taallana maradeeda amniga markuu jiro maradiisa dagaaladu markay jiraanna maradeedaan kartaa yacni wuxuu leeyahay zaman kasta ama dhibaato ha ahaado ama ha fiicnaadee wuxuu leeyahay waxaan u diyaarsaday maro u gaar ah yacni diyaaraan uka wadaa hadda dhar loo xidhana gaara ulama jeedo asubaa buu yidhi marka waa jamcu thawbin idan dama daman laaziman marka uu leeyahay dam laazima waa inay godan tahay wuxuu ka ixtiraajaa waawda godkeedu uusan laasimka ahayn sida midda ku jirta ishtarawu dalaalata oo kale ishtarawu dalaalata waawdaas looma rogi karo amso sababto a ah godkeedu hee laazim aha ilaan kelimadan asalkeedii ishtarow bay ahayd waa waawljamaacihii oo saakinada ahayd ishtarawu dalaalata godkeedana waa irtiqاa darteed baa loo xarkeeyey وتbdل waa la bedelaa hmdadii min alwaawi walyaai baa laga bedelaa aydan idaa waqacataa labadoodii waawdii hadday dhacaan darafayni darafka hadday dhacaan bacda alifin hadday dhacaan aliftaasoo zaa'idatin zaa'ida waaw iyo ya kelimada darafkeeda hadday dhacaan meesha ay kelimadu ka bilaabanee maahana meesha ay ku dhammaanee baa darafkeeda ah meeshaas waaw iyo ya haddii ay dhacaan alif zaa'ida'ana ay ka horeydo waawdii iyo ya-dii waa in loo rogo alif kadibna waa in hamse loo rogo meesha uu ku leeyahay wa tubdalu hamsadii waa laga bedelaa min alwaawi walyaai baa laga bedelaa aydan idaa waqacta طarafayni bacda alifin zaa'ida markuu ku leeyahay waawda iyo ya-da markii hore alif baa loo rogay hamsadaana waxay bedel ka tahay xaqiiq ahaantii aliftaas ee waawda ya-da bedelka maaha tii hore bay marka u laabeen wabdilat ilamdatu min alif bay marka u laabaneen wadalika naxwu kisaa-in iyo waridaa-in wa asluhumaa asalkooda kisaawun waridaawun buu ahaa kisaawun alifteeda inay tahay alif zaa'idaa ah sooma ogid liannahu min alkiswati baa laga keenay wa min alridyati baa laga keenay alifta marka kisaawun ku jirtay waa alif loo siyaadiyey kelimada in lagu mado bis liajli lmaddi baa loo siyaadiyey waxay yidhaahdeen waawdii kisaawun wa ridaawun saasuu idin qoraya soo maaha wa ridaayun waa in la yidhaahdo ridaayun ilaan ridaa-un asalkeedii ridaayun buu ahaa kisaawun asalkiisa kisaawun buu ahaa midna waa waaw midna waayaa laakiin wuxuu dhan waaw buu ka wada dhigay kitaabka kisaawun iyo ridaayun waawdooda iyo ya-dooda daraf bay dhaceen alif zaa'idana waa ka horeydaa alif baa markaas loo rogay marka hore sababtu maxay tahay taxaraka xarfu اlcilati waاnfataxa maa qablahu faquliba alifan xarfu cillihii waa xarakaysan oo waawda yaad ah fatxana way ka horeydaa kadib markaas baa waxaa loo rogay alif oo fatxada ka horeyda aaway fatxada ka horeyda waa midda siinta saaran iyo midda daalka saaran xarfu cillaha mutaxarika iyo fatxada haddii alif baa dhaxayda waxaa leeyahy alifta u udhaxaydaaye waa alif aan xisaabta lagu darayna sababta aan loogu darayna waxay tahay liziyaadatihaa marka hore waa zaa'id marka labaadna waa lisukuunihaa saas daraaddeed waa la iska indhatiraa waxa la yataxaraka xarfucila mataxa maa qablo faqulib alifan kelimada akhirkeeda marka laba alif baa ku kulmaaya laba alif marka ay kulmaan waa in midka dambe la xarakeeyo sidii aan xamraa iyo sakaraa iyo xamraa iyo cusharaa iyo isaan uga soo sheekaynay marka saasay ku timid watubdalu min alwaawi walyaai eedan marka uu leeyahay waawdan iyo ya marka hore alif baa loo rogaa aliftii baa marka kadib amse loo rogaa bعda أlf زaa'daة naxو kisaaءin وridaaءin وasluhumaa kisaaءun وridaaءun faاnqalabta hamزatayni laakiin marka hore alif bay isu rogeen وأshbaaهu daalikaasu wixii la mida kaثiiran waa badan yahay waubdilat اlhamزatu aydan hamzadii min alhayaa baa laga bedelay qaaluu waxay dhaheen aalun bay dhaheen waasluhu asalkiisana ahlun buu ahaa ahlun waa reerka ahlun buu ahaa kelimada awalkeeda waxaa ku kulmay laba laba xaraf waa mid kastoo ka mid a ah xalqin uu yahay waxay damceen marka inay takfiifsadaan waxay yidhaahdeen midka dambe oo ha'daa ah, aan hamse u rogno alun an la yidhaahdo alun markii ay ka dhigeen baa waxaa yimid ibdaalkii waajibka ahaa oo ibdaalka waajibka muxuu ahaa laba hamse hadday kulmaan oo midda dambe saakina ay tahay tan dambe ara tan hore xarakada ay wadato xarfu mujaalis waa in tan dambe lagu bedelo soo ma ahay markaase waxay noqotay aalun bay noqotay marka aalun alunna waa ka sahlantahy ahlunna waa ka sahlan tahay soo maaha faubdilat ilaawahadii baa hamzatan loo rogay fasaarad waxay noqotay alun bay noqotay uma abdaluuhaa hamsadii bay alifan alif u bedeleen faqaaluu waxay dhaheen aalun wataquulu waxaa leedahay fii taxqiiri aalin aal markaa taskhiirina waxaa leedahay uhayluun baa leedahay calaa madhab اljamaaca sida jumhuurta ay qabaan markaa aad taskhiirina taskhiirku ashyaada usuushooda u celiyaa soo ma aha ahlun gey marka hore ahlun markay saas kuu noqoto taskhiiri uhayluun soo dhihi maydid jumhuurtu qabaan wa uweylun baa dhahee fii qowli yuunus sida yuunus uu qabo yuunus wuxuu leeyahay kelimadan asalkeedii kaannahu nusiya in la hilmaamay ka dhigan tahay yani carabta inay ilowday maadamaa aan la isticmaalin sida badan aan la isticmaalin oo aaluntaa la isticmaalo in la hilmaamay ka dhiguu leeyahay sida haddii la rabo in la tasqiiriyo ama in la jamciyo ciidunba acyaadna loogu taqsiiriyo cuyaydna loogu tasqiiriyo acyaad tasiirka saasuu ku yimaada ciid ciid yaada inaysan asal lahayn sooma asalkeedu waa u ahaa liannahu min caada yacuudu buu ka yimid marka ciw dun bay markii hore ahayd qaacidadii baa gasho waawdii saakinay noqota kasra ka hor yaa baa loo rogay ciidun soo maaha markii la tagsiirina waxaa la rabay hadda asalkeeda in loo celiyo acwaadun la dhaho miyaysan saas ahayn in acwaad la dhahay eeg laakiin bacdamaa ibdaalkan ibdaal laazima uu ahaa kelimada asalkeeda in la iloobayay ka dhigan tahay oo yaadaan ay asal tahay baa laga soqan markaasa acyaad lagu lagu tagsiiriyey lagu jamciyey tana waa sidii oo kale uu leeyahay kelimadan asalkeedii in loyloobay bay ka dhigan tahay idan alun markeedii hore sooma ahayn kadibna alun soo lagama dhigin markii aad taskiirine wuxuu leeyahay sida alifta daarib ku jirta waaw loogu rogi jiray soo soo waaw looma rogi jirin markii la taxqiirinayo marka la taskiirinaaba waaw baa loo rogi jira sooma ahayn ayadana sidoo kale waa ugu rogi kadibna yaa taskiirka imaaneen uwaylun saasay ku noqda uhaylun baa leedahay calaa madhabi اljamaaca wa uhaylun baa leedahay fii qowli yunus sida yunus uu qabo ibdaalu nuuni nuunta bedelideeda tubdalu nuunu nuunti waa la bedela min alifi taaniifi baa laga bedelaa faqaaluu waxay dhaheen fii sancaa waxay dhaheen sancaaniyun wa fii bahraa waxay dhaheen bahraaniyun bay dhaheen sancaa asalkeedii wuxuu ahaa sidaas marka alifta hamsada u dambeydaayo waa midii kasoo gadoonta gadoontay alifta ka horeyna waa aliftii loo ziyaadiyey lilmaddi waa midii xamraha ku jirtay hadda aan kasoo sheekeynayna sanacaa u markii la rabo in la nisbeeyo qaacidada waxay sheegee middaa dambe oo hamsada in waaw loo rogo xamraa marka haddaan isbayna waxaa leedahay xamraawiyun saas baa dhehee sancaa waxay ahayd in la yidhaahdo sancaawiyun saas in la dhaho marka asalkii saasay dhaheen oo waxay dhaheen sancaa sancaawiyun bay dhaheen kadib bay waawdii haddana waxay u rogeen nuun bay u rogeen markaase waxay dhaheen sancaaniyun bay dhaheen haddaba sida xaqiiqada ah sancaaniyu nuunta ku jirtaay waxay beddel ka tahay waaw waawdaasna waxay beddel ka sii tahay hamsadii taaniifkay beddel ka sii tahay lakiin hadduu soo gaabiyo wuxuu yidhi nuuntaani waxay beddel ka tahay alifutaaniidka alifutaaniidka uu kuu waa sanca hamsada ku jirta hamsadaasoo de alifutaaniidka beddel ka ahayd laakiin sidaa waxay yidhaahdeen raajix ah waa in nuunta sancaaniyun ku jirta ayay beddel ka tahay waaw waawdiina kadib nuun loo rogay sababtoo ah nuunta iyo waawda labadooda in la isku bedelaahi way badan tahay sababtoo ah mid kastoo ka mida ah mid kale xagga makhrajka waa uga dhow yahay laakiin waxay yidhaahdeen alifuta'niif iyo nuun sababta labadooda la isku bedelaa maxay tahay wax qurbiya labadooda kama dhexeeyeen laakiin waaw iyo nuun labadooda xooga waa isu dhow yihiin wa fii bara waxay dhaheen bahraaniyun wain shita qultu waxaa leedaha annuunu badalun min alwaawi haa bedel waxay ka tahay min alwaawi fii sancaawiyun wa bahraawiyun ku jirtay wa haadaa huwa araajix midkan dambaana raajix ah liqurbi الnuuni min alwaawi fi اlmakraj maxaa yeele nuunta iyo waawda xagga makrajka waa isaga dhow yihiin wallahu aclam aan iska jawaab